baabu khidmati lmar'ati gabadhu inay u adeegto baabkii kaadlahay lisawja ninkeeda iyo waman dadka yaquulu u biilo baabu khidmati lmar'ati haadaakanu baabu khidmati lmar'ati islaamtu inay u adeegto lisawja ninkeeda iyo waman dadka yaquulu u biilaa baabkii ka hadlayay hada maxalu baabkii ka hadlaayey halkan wey maxalkiisii macnahan xadiidka soo socda macnihiisa weeye wuxuu caddaynayaa xadiidkan soo socdaa gabadha ninka wanaagga ay kula dhaqmayso waxaa ka mid ah asaga iyo dadku biilaye gurigeeda ku nool inay u adeegto oo nadaafadii guriga iyadu ay ilaalido oo dharkii iyadu ay maydhto oo raashinka iyadu karido oo carruurtii ay haydo shaqadaas oo curfiga loo fiirina curfiga waxaa la yidhaahdaa dadka muslimiinta meeshaas degan shaqada ay qabtaan dumarku gabadhaas inay qabataa laga rabaa dadka muslimka ah meeshaas degan shaqada ay qabtaan gabdhaha muslimaadka ah ragga u dhaxay shaqadaasoo kala gabadha laga raba inay qabato curfiga iyo caadadu siday ku dareersatay ninkana shaqadii ragga laga rabaa oo inta shaqo tago inuu biilkii keeno gurigii lagu noolaala keeno waxa weyan dharkii keeno waxa weeyaan waxa ragga laga sugoo dhan ugu istaago ugu istaago sidaas weeyaan can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma jaabir bni cabdillaahi wuxuu wariyey ilaah raallaa ka noqda isagii aabihiisa qaala wuxuu yidhi halaka abi aabbeeyaa dhintay halaka maanta loola jeedaa halaka abi aabbaheeyaa dhintay wa taraka wuxuuna ka tegay sabca banaatin toddoba gabdhood ow tisca banaatin ama sagaal gabdhood fa tasawajtu waxaan soo guursaday yidhi imra'atan gabar islaantaasoo fayiban garoob ah islaan garoob ah aan soo guursaday markaan soo guursaday faqaala lii rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalam rasuulka allah wuxuu igu yidhi tasawajta yaa jaabir jaabir ma guursatay jaabir ma guursatay faqultu waxaan idhi yidhi nacam waa guursaday faqaala nabigu wuxuu yidhi bikran an fayiban ma gabar bikrahaad guursatay oon lagaaga horrayn mise mid garoob ah oo lagaaga horeeyey qultu waxaan idhi yidhi bal fayiban maya garoobaan guursaday qaala nabig wuxuu yidhi fahal fahallaa jaariyatan turaacibuhaa wa turaacibuka wa tudaaxikuhaa wa tudaaxikuka fahallaa jaariyatan oo maxaad u guursan weeye gabar yar gabadhaas yaroo turaacibuhaa aada la cayaarto wa turaacibuka adna kula cayaarta wa tudaaxikuhaa ood la qososho wa tudaaxiku ka ayaduna kula qososha qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi qaala jaabira wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi low nabiga ina cabdallaahi wa aabihiis ina cabdallaahi aabbahay cabdullaahi haraka wuu dhintay wa taraka wuxuuna ka tegay banaatin gabdho wa innii aniga karitu waxaan nacay an ajii'ahunna inaan gabdhihii u keeno ula imaado bimidlihina gabar la mid ah oo ayagii kuda-ah oon ka caqli badnayn oon ka waayi aragsanayn taas ayaan dhibsaday fatasawajtu markaasaan guursaday imra'atan islaam oo garoob ah islaamtaasoo taquumu u istaagta calayhinna gabdhahaan daryeelkooda tarbiyadooda oo wa tuslixuhunna hagaajido tarbiyayda faqaala nabigu wuxuu idhi baaraka allaahu laka ilaah ha kuu barakeeyo ow qaala nabigu wuxuu idhi khayran khayr allah ku siiyo bukhaari iyo muslimaana xadiidka wariyaan bukhaari iyo muslim ayaa xadiidka wariyeen muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim aa ah, xadiidka isu waafaqeen can jaabir ibni cabdillaah jaabir ibni cabdillaahi radia allaahu canhumaa isagiyo abiisba ilaa raalliha ka noqdee qaala jaabir wuxuu yidhi halaka abi aabbahay ayaa dhintay waxaa lagu dilay dagaalkii uxud dagaalkii uxud ayaa lagu dilay aabbahay ayaa dhintay uu yidhi oo dagaalkii uxudaa lagu dilay wa taraka wuxuu ka tegey sabca banaatin toddoba gabdhood ow tisca banaatin waa shaku raawi riwaada dambool wariyeen aa ah, shakiyeen ee jaabir ma shakisna waa yaqaan gabdhaha abiis ka tegay intay yihiin toddoba ama sagaal fatasawajtu anugu waxaan soo guursaday u yihi imraatan islaam islaamtoo fayiban garoob ah oo waaye arag ah oo ka da'weyn oo sabarka gara karta oo gara karta gabdhuhu maxay u baahan yihiin iyo tarbiyadooda marka guurka marka la guursanaa dana badana loo guursadaa waxa uga hor ka mid ah waxa weeyaan cifo iyo dhowrsanaan gabadhan iyo ninkan isguursanaya isku dhowrsanaadaan waxaa ka mid ah duriyo dayiba ilahay inuu kala siiyo waxaa ka mid ah hawlo aan waxa weeya uusan keligiis qabsan karin gabadha inay la qabato marka guurka un hal dana ma ahan sidaa darteed hadda wuxuu ku xushay waxa weeyaan qof waaye arag ah qof oo waxa weeyaan ka da'weyn gabdhaha oo shaqadaan ku gacan sido carruurtan u tarbiyayda saas u soo xushay oo u guursaday fa qaala lii rasuululahi rasuulka allah igu yidhi yidhi sala allahu calayh wasalam tasawajta ma guursatay yaa jaabir jaabirow ma guursatay fa qultu waxaan idhi nacam haa waan guursaday fa qaala nabigu wuxuuhi bikran ma gabar bikraoo lagaaga horreey inaad guursatay am hayiban mise gabar garooboo lagaaga horreeyey qultu waxaan idhi yidhi bal hayiban maya garoobaan guursaday qaala nabigu wuxuu yidhi faxallaa jaariyatan maxaad u guursan weyday gabar yar gabadha yaroo turaacibuhaa aad la cayaarto wa turaacibuka oo kula cayaarta wa tudaaxikuhaa aad la qososho wa tudaaxikuka oo kula qososho tana waxay tusaydaa ninka iyo xaaskiisa inay cayaaraan oo waxa weyan isla qoslaan oo ay sidaasu tahay dhaqan wanaagsan nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam caaisha binta abibakar sidiiq zawjadii umulmu'miniin nabiga wuu la cayaari jiray bal waa la tartami jiray wuxuu dhihi aan tartano bal horta qofka dheereey aan kala harnay ayadoo cayaarsiina waa nabigii alle waxay dareemaydaan imisaa mas-uuliyad sugayda ummadoo dhan waa imaamkoodii diinku baraya xukunku u hayaa maamulkoo dhan u hayaa isaga kala hagaye wakti ka batay oo firaaqaa ma hayo laakiin waktigiisu inta qayb ka qoondeeyey uu gabadhaas qalbigeeda ku farxad gelina waa dhahanka laga raba ragga mu'miniinta inay nabi maxamed ku daydaan sala allah alay sl markasu yidhi kaalaan tartamino markaasay tartame markaasay ka dheeraysay ayaan dabu yidhaha keef haddana waa tartamaynaa markaasuu ka dheereeyey yo isxumaynuu isleeyahy ilaa iyadu cayaasiina farxad gelina markaasuu yihi tilka bitilka ha xumaan hadde adoo adiga iga dheereeyey ha qofa waa maalinu dheeraynaa saasuu nabigu ahaa sala allahu calayh wasalam rag ciid cayaaraya ayay nabigu yidhi ma rabtaa inaad fiirsato oo masaajidka dhexdooda ku cayaaraya ah, gaashaamo ayay ku cayaarayan mahan barooliley oo inta tafaxaydata cawradu banaanka taallamaan qurunka ma banaana kuwaas in la fiirsada ee waxa waa reeg masaajidka dhex jooga oo muslimiin ah oo gaashaamo iyo warmo iyo iskula cayaaraya ku gabgabanaya markaasay tiri waa rabaa inaan fiirsan kaasuu isku kay aadi nimankuy ku arag fiirso kaas iska fiirsanay haye ma ka bogata maya cabaaran sii fiirsan ilaa ay ka bogatay marka cayaarsiinta gabadha ninku inuu cayaarsiiyo farxad geliyo uu qalbigeeda ilaaliyo xuquuqda ragga lagu leeyahay ayay ka mid tahay gabadhuna ninkeeda ay la cayaarto ay farxad gelido ayadana xuquuqda laga rabay ka mid qaala jaabir wuxuu yidhi faqultu waxaan ku yidhi lahu nabiga ina cabdallaahi aabbahay cabdullaahi halaka wuu dhintay wa taraka banaatin gabdhuhuna ka tegey wa inii aniga karitu waxaan nacay an ajii'ahunna inaan u keeno ula imaado bimilihinna gabar iyadii lamid ayagii gabar lamid ah oo macnaha ku da ha ah. ah, ilaa gabadh yar hadduu keeno gabadhii gabdhihii yar la mid tah kama caqli badna kama waayi aragsana taasaan dhibsaday yidhi marka fiiri walaalkaas wanaagiisa asaga gabar yar inuu doorto wuxuu uga tanaasulay gabdhahaas walaalihiisa xaqooda inuu gabdhahaas walaalihiisa u daneeyo saas u doortay taasna waxay ku tusaydaa gabadha yar guurkeeduna maratanu ku jirtaa gabadha garoobka guurkeedana maratanu ku jirtaa oo mid walba faa'iido gaar gaarahay yeelan kartaa fatasawajtu waxaan soo guursaday uu yidhi imra'atan islaam islaamtoo taquumu u istaagta calayhina arrimahooda ah, arrimahooda u istaagta tarbiyayda ushanlayda waxa weeyaan wanaagooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankooda ilaalida oo wa tuslixuuna ii hagaajido ii tarbiyayda marka hooyada guriga caruurta gabdhaha xilka koobaad ugu horreeyaba ayadu ka saaran yihi nabigu marka arrintaas kuma inkirin markuu sheegay inuu maslaxadda uu u doortay garoobka nabigu waa ugu duceeyey waa qiray arrintii waa qiray faqaala nabig wuxuu ihi baaraka allahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo aw qaala nabig wuxuu ihi khayra khayr allah ku siiyo khayr allah kaa siiyo marka nabig arrintu waa qiray meesha marka xadiidka laga daliishanaa fiiri gabadhu inay ninkeeda u shaqaydo oo ay u khidmaydo meesha laga daliishana waa halkee gabadhan muxuuba usoo guursaday jaabir inay gabdhahan u tarbiyaydo oo u haydo oo ugu shaqaydo saasuu usoo guursaday nabiguna arrintii waa qiray marka inay sax tahay ay kutusaydaa inay sax tahay ayay kutusaydaa arrintaas xadiis aad u fara badanana tusayda macnahaas xadiis aad u fara badan tusaale waxaan soo qaadaynaa bal laba xadiis oo kale xadiidka faatima binti rasuulillahi fiiri faatima binti rasuulillahi oo zawjadii cali bn abi daalibna ah cali bn abi daalib xaaskiisii aheed way u khidmay jirtay raashinka iyadaa shiidi jirtay dhagax shiid oo raashinka lagu shiido iyadaa wareejinay oo ku shiidi jirtay markaasay xataa gacantii ka xanuunsatay markaasay waxay maqashay nabiga addoon u yimid oo addoon uu yeeshay nabigu markaasay u tagtay nabigii aaday oy istiri bal addoonkaas ha ku siiyo si uu shaqooyinka gabal kaaga qaado markay aaday nabigii oo maqanay tagtay caaishay u tagtay markaasay tiri u sheeg arrintaasaa nabiga ugu imid nabigii markuu u yimid caaisha loo sheegaa la yidhi gabadhaadii faadimaa timid arrintaasayna u socotay nabiga habeenkii sala allahu calay wasalam markii loo sheegay inta soo orday ugu yimid gurigoodii ay deganaayeen faatima iyo cali ibn abi aalib ayagoo weliba gogashooda jiifka tegey marka nabigu u yimid oo istaaga dooneen nabigu waxla istaagnin ii fariisa alkiin markaasuu dhexda ka fariista markaasuu nabigu yidhi alaa adullukumaa calaa khayrin mimaa sa'altumaa ma waanan idiin sheegayn wax idinkaga qayr badan waxaad weydiisateen qaaduun aad rabtaa gabar yahay kaana sida shaqada wax qaaduun kaaga feecan ma kuu sheegaa marka nabigu wuxuu yidhi marka idaa aqirtumaa madaajicakumaa ow aawaytukum ow aawaytumaa ilaa firaashikumaa markaad meesha jiifka tagtaan ood seexa rabtaan fasabixaa alaaan wa alaaiin waxmadaa alaaan wa alaaiin wa kabira arbacan wa alaaiin fa huwa khayrun lakumaa min khaadimi markaad gogasha tagtaan soddon iyo saddex goor subxaan allahi idhaahda soddon iyo saddex goor alxamdulilahi idhaahda soddon iyo afaraad ka dhigay allahu akbarta boqolkaas akriya qaadun ayadaa ka qayr badanay waxa weeyaan ilaahay baa ku gacan siinaya ilaah baa ha shaqada fuudaynaya waxa dhan sahal iska noqonaya ilaahay wuxuu ku qabto boqol qaadun kuma qaba karto taasna fursadaas waa in gabar kasta ay ka faa'iideysato xadiiska bukhaari muslim wariyaan labadaba waxa weeyaan ma rabtaa hawsheeda guriga kulli danahaaga dhan ilaahay inuu wada yasiro adkaartaas ku seexo markaad gogosha tagto adkaartaa ha iska halmaami soddon iyo saddex goor subxaanallaahi dheh soddon iyo saddex goor alxamdulilaahi dheh soddon iyo afar goorna allahu akbar dheh ilaahay baa ku caawinaya haddii ilaahay ku caawiyo cidna uma baahnid xadiidka kaleeton baraarujayna waxay tahay asmaa binta abibakar sidiiq radi allahu canha oo ah zawjadii zubayr ibnu cawaam zubayr ibnu cawaam waxay tidhi zubayr ibnu cawaam ma uusan ahayn wax hanti ah wuxuu lahaa faras iyo rati oo beerta waraabiya intaasuu lahaa wuxuu lahaa zubayr ibnu cawaam rati beerta waraabiya iyo wuxuu lahaa faras waxay tihi faraska anaa quudi jiray u soo geeda gurmay jiray faraska anaa u soo geeda gurmay jiray anigaa cawska usoo guri jiray anigaa laftimireed uga soo qaadi jiray tihi madaxayga beerta zubayr aan uga soo qaadi jiray maalinaaba anoo madaxa ku sidaa nabig uga daba yimid sala allahu alay wasalam markaasa weliba meeshan ka keena waxay jirtaa laba mayl ay jirtaa ay tiri meeshan ka keena halka mayl waa lix kun oo dhudhun halka mayl laba mayl aan ka keeni jiray madax uga soo qaaday nabiga maalin anuu madaxa ku siday ga daba yimid markaasuu hashu wada ii farisi yiri soo kor waxaan xishooda waxay tiri ma nimanaad raaci kartaa zubayrna zawjkaygana aad u qiiro badnaa qiiradiisina waan dareemay markaasaan xishooday nabigu marka waa xishoodkaygaa ku iga tegey marka axaadiistaas waxay caddaynaydaa gabadhu zawjkeeda guriga inay uga shaqaydo curfiga iyo dhaqanka ummadda muslimkaa ku dhaqantana la fiiriyo wixii gabadhu qaba jirtay waa inay qabato nin ninkuna wixii raggu qaban jiray uu qabto waxyaalaha lasla qabtana laysla qabto la isla caawiyo oo laysgacan siiyo gabadha marka laftirkeeda hadii gabadha iyadoo kala qaadun iyo shaqaale loo sameeyo meeshaas ay joogto oo ninka dhaqaalihiis uu gaaro waxaa rabaa inuu qaadun iyo shaqaale keeno ilaa ilaahi ale wacaashiruhuna bilmacruufi gabdhaha wanaag kula noolaada marka haddii ilaahay ninka u waasiciyey ee uu dhaqaala haysto waxaa laga rabaa inuu shaqaale keeno gabadha shaqada ka caawiya taas ayaa laga rabaa wallahu subxaanaه wa taعala aclam w salى اllahu وslama وbaaraka calى nabiyina mxamed